bism illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin sal allah wslm cla sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waxa weeye waxaynu ka soo baxnay alficl waalfaacil waalmafcuulu bihi sidaynu iminkaa arkaynay su-aalaha idin weydiinayay waxa weeye ficilka iyo faacilka iyo mafcuulu bihigu qayb muhiimay ka yihiin luqada carabiga qayb muhiimay ka yihiin bal waxaa la odhan karaa yani carabigu wuxuu leeyahy sidaynu arki doonno laba jumlo labada jumlo mid ka mida weeye ficilka iyo faacilka iyo mafcuulu bihi marka waxaa lagu sheegi karaa inay haaf ka yihiin ma garanaysaa ficilka iyo faacilku luqada carabiga oo dhan barhkeed inay yihiin ayaa lagu tilmaami karaa marka qayb muhiim soo qaadanay raabka imika aynu ku noqonay kasoo bilownay raabka aynu kasoo bilownay mxuu ahaa jumla mufiida hadda kasoo bilownay baad arkayseen inta jumlo ee aynu magaranaysaa aynu icraabi karaynay ee ay ku ka koobnayd ficil iyo faacil aad ba u tiro badan xoogaa baynu ka boodaynay kuwa qaarkoodna aynaan gaadhin weli sida jaara majruurka oo kale iyo inoo soo socdaanoo qaybta koowaad kitaabka koowaad bayba ku jiraan xuruufuljarku waxaynu ka boodaynay meelaha qaarkood baabkan imika aynu galayna almubtada walkhabar ayaynu maarsa marka qaybta aynu soo qaadanay oo ah ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuul bihigii haddii aad si fiican u fahamtay oo aad ka soo saari karta meeshuu ficilku ku jiro oo aad ka dhex garan karta jumlada faacilkii wax sameeyey oo aad ka garan karta jumlada mafcuul bihigii ma garanaysaa wax lagu sameeyey waxa wey qayb weynba runteedii aynu soo qaadan almubtada walkhabar waa qaybtii labaad ee jumlada carabigu ay ka koobnay waa jumladii labaad noocii labaad wey noocani wuxuu ka kooban yahay meesha ficil kuma jiro inta badan ama halkan markaynu bilowga marayno ficil meesha kuma jiro waxay ka kooban tahay jumladani oo ay ka samaysmaysaa laba kelmadood laba kelmadood oo keliya kelmadda hore waxaa la ydhaha mubtada waa tii lagu bilaabay jumlada mubtada ta waa habar oo waa tii lagaga warramay labaduba waxay leeyihiin saynu soo baranay shuruudda ay leeyihiinunba tirinaysa waa inuu sidaa mubtaduu waa inuu noocaa yahay waa inuu sidaa yahay waa inuu sidaa yahay waxaa la tilmaamayaa tilmaamuu kaga duwanaado oo yani aad kaga garato ama aad kaga socdo faacilkii oo kale iyo mafcuulu bihigii oo kale iyo wax alla wixii ka soo mubtadaha wuxuu u sheegi doonaa kitaabku saddex shardi oo keliya mubtada waxaa la wixii saddex arrimood laga helo kow waa inuu ismi yahay wax badan baa la wadaaga isminimada faacilku ismi buu ahaa mubtaduhuna ismi buu ahaa kuwo badanoo inaa weli dhiganin waa ismi waa inay ismi yahay halkaas horta laga soo bilaabay maxaa kaa baxay marka la dhaa mubtaduhu waa ismi maxaa meesha ka baxay oo aan mubtada la icraabin ficil haddaad aragtay jumlo ficil ka bilaabay sidii yajuru lxisaanu lcajalatadii markaad icraabisay ama taara alcusfuuru ama dahaba muxamadu ama fataxa alwaladu albaaba haddii jumladu ay ficil ka bilaabanto waa mubtada lagu idhaa hadday xaraf ka bilaabantana waa mubtada lama dha xaraf hadday ka bilaabanto sidii hal tuxibu safara hal jumladaas maxay ka bilaabantay xarafay ka bilaabantay la odhan maayo xarafkaasi waa mubtada waa kan jumladii baa ku bilaabantay kow ismi yahay mubtaduhu ficilku mubtada ma noqdo xarafkuna mubtada ma noqdo waa ismi yahay laba mubtaduhu waa inuu marfuuc yahay marfuuc lanno ismiga laftiisa ayaa wuxuu leeyahay ismi godan waxaa jira ismi kordhigan waxaa jira ismi hoos dhigan intaba insha allahu tacaala aljuzu lwal min kitaab naxwi lwaadix intaynaa dhammayn markaynu dhammayno baan ujeedaa kitaabkaa keliya lixdii kitaabay naxwi waadixu ka qoobna kitaabkaa keliya markaynu dhigano waxaynu arki doonaa ismiga godan inta ismi ee godanaynu dhiganay yaynu soo koobi in kitaabka ku qaadan juska keliya iyo inta ismi ee kor dhiganaynu dhiganay iyo inta ismi ee hoos dhiganaynu dhiganay ismigu waa saddexdan waa ismi godan marfuuc waa ismi kor dhigan mansuub waa ismi hoos dhigan majruur intaba waxaynu ka qaadan doonaa wax badan ugu yaraan yacni ism inta ismi ee la godo waxaynu ka qaadan doonaa faacilka mubtadaha khabarka ismu kaana wa akhawaatiha khabaru ina wa akhawaatiha annact lmarfuuc waxaynu ka qaadan doonaa ilaa lix meelood oo ismi godani ku jiro oo kala duwan oo faacilku mid ka miduu yahay faacilku mid ka miduu yahay kitaabka keliya xuuha kuwa la nasbiye waxaynu qaadanaynaa imika wa soo qaadanaya mafcuulu bihi waxaynu qaadan doonaa ugu yaraan saddex kale saddex ismi oo kale oo iyagana la nasbiyo marka halkaa markaynu insha allahu gaadho kitaabka dhammaadkiisa ayaynu soo tirin doonaa aynu wada qaadanee mubtaduhu awalan waa inuu ismi yahay waa koobaad laba waa inuu marfuuc yahay waa inuu godan yahay waa inuu godan yahay markaan ismi marfuuca miyaanu hayn weli maydaan kala saarin faacilkii mubtadii way wada socdaan laakiin markaynu nidhi waa ismi godan mafcuulu biigii baa halkaa ka baxay lannu mafcuulu biigu ismi uu ahaa laakiin muxuu yahay isagu mansuub bu ah u kordhigna mubtaduhu waa ismi marfuuca walwadaad hal shardi keliya ku hadhay oo ay tahay wax kaloo dhan inuu ka saaro fii oo jumlada ugu horay ismun marfuucun fii wali ljumlati faacilkii ma kala adheen oo ma kala baxeen mise ma kala bixin faacilku jumlada awalkeyga ma dhici karaa maxaa diidaya shuruuddiisiiba ku noqo maxaa diidaya inuu jumlada awalkeyga dhaca maxaa faacilka u diidaya taqadamahu ficlu maxaa ka mid ah faacilka inuu wax ka horeeya xataa lama shardiyi jira waxaa la shardiyay waa inuu ficil maaha wax kasta waa inuu ficil ka horeeyo ficil maadia ama ficil mudaarica ama ficil amar waa inuu ficil ka horeeya shardiga kanna waxaa shardi ah inaanay waxba ka horeyn fii wal jumla ma kala tegeen mise ma kala tegin marka mubtaduu waa ismi ay waa marfuuc fii wali jumla markaan idhahda alkitaabu mufiidun kitaabku waa mufiid alkitaabu mufiidun soo jumlo dhamaystiran maa amaan idhaahda muxamadun xaadirun muxamaduu joog amaan idhahda albaabu maftuuxun albaabkuu furan yahay amaan idhahda almasjidu kabiirun masaajidku wen yahay almasjidu kabiirun waa jumlo dhammaystiran halkii aynu kasoo bilowna kasoo bilowdo dee jumla mufida laga soo bilaabay almasjidu kabiirun jumla mufida ma tahay mise maa tarkiib iyo maxaa loo baahnaa iyo ifaada iyo mufiid baa loo baahnaa almasjidu kabiirun waa murakab tarkiib wuu jiraa laba kelmadood bay ka koobantah hadalkuna u dhammaystireen masaajidku wuu weyn yahay marka waa jumla mufida ajsaau ljumladii almasjidu waa ism almasjidu alif iyo laamkaad ku gararaysa casha kabiirunna waa ismi oo matnu ajrumiya saad ku qaadataan tanwiin baa ku jirta tanwiintaas maxay kutusaysa inay tahay kabiiru almasjidu kabiirun laba kelmadood bay ka kooban tahay labada markaynu ajsaadooda eegno ma ismiba mise waa ficil mise waa xaraf markaan isweydiino maxay noqonaya ismi bay noqonaysa oo almasjiduna ashaa u daliila inay ismi tahay kabiirunna tanwiinta labagoodkaasa u daliila inay ismi tahay labaduba waa laba ismi almasjidu ma tahay ismi haa ma yahay ismigaas wuu godan yahay fii awal jumla jumlada ma u horeeya muxuu noqonaya markaa ciraabkiisu mubtada marfuucna waa loogu daray xarakadaada la raacay mubtadaun halka ismigaa lagaga waramo masaajidku markaa tiraa ama masjidku halkaad kaga waranto ee tiraa waa sidaa iyo khabara warka halkaad dhigto almasjidu waasicun kabiirun nadiifun ya waa kabar markaad tidhaahda muxamadun muxamadun ninka muxamed laydhaa waa ismi godan oo jumlada u horeey waa mubtada halkaad kaga warantee tidhaahdo waa sidaa ila khabar bay noqonaysa muxamadun xaadirun muxamadun aalibun muxamadun ustaadun muxamadun haa'ibun muxamadun muslimun muxamadun qaaimun muxamadun jaalisun muxamadun naaimun waa sidaa halkaa maay noqonaysaa abarkii bay noqonaysaa marka khabarkuna saddex shardi buu leeyahay albaabu maftuuxun ama almasjidu kabiirun teennii soo almasjidu waxay ahayd mubtada marfuuc kabiirun waa khabarkii khabarka waxaa lagu garan karaa laba shardi baan u baahanaa shardiga koowaad waxa weeye waa inuu ismi yahay kabiirun waa ismi shardiga labaadi waa inuu godan yahay kabiirun way godan tahay shardiga saddexaad waxa weeye marka mubtadaha loo geeyo waa inuu samaynaya jumla dhammaystiran waa inuu ismi yahay waa inuu godan yahay marka mubtadaha lagu darana waa inay labadoodaas samaynayaan maxay jumla mufiida almasjidu waa mubtada keligeed jumlo ma noqonayso kabiiruna waa khabar keligeed jumlo ma noqonayso marka labadooda la isku geeya maxaa samaysmaya almasjidu kabiiru jumlo dhammaysta albaabu maftuuxun maftuuxun taasi waa khabar lanna waa ismi awalan khabarku waa inu ismiya laba waa wuu godanyah saddex marka maftuuxun taa lagu dara mubtadaha ka horeeyo albaab ah ee labadoodaa la isku geeyo jumlo dhammaystiran macno dhammaystiran ma samaynaya mise ma samaynaya way samaynaya inta saddexdaas shardi buu khabarkuna leeyahy ismun marfuucun yukawinu maca almubtada'i marka mubtadaha loo geeyo wuxuu samaynayaa jumlatan mufiida yukawinu maca almubtada'i jumlatan mufiida keligii jumlo ma laakiin maca almubtada buu jumlo noqonaya marka lagu daro almubtada wlkhabar waxa uu yidhi almila atufaaxatu tufaaxu xulwatun waa macaan asuuratu jamiilatu suurada ama sawirku suuradu way qurux badantahay sawirku wuu qurux badanyahay aljariyu mufiidu orodku waxtar buu leeyahay orodku wuu fiican yahay aljaryu mufiidu faaiiduu leeyahay jirka qofka iyo caafimaadkiisa alqiaaru sariicun tareenkuwuu dheereeya alqiaaru sariicun iyo baiicun ba iska soo horjeeda baiicun waxa gaabiya sariicna waa wixii dheereeya xawaara dheer ku socda annadaafatu waajibatun nadaafadu waa dhulku waa wareeg wareeg weeye sida kubadda oo kale alardu mustadiiratun waa wareeg marka atufaaxatu xulwatun miaalkaa u horeeya haddaynu ku sharxan atufaaxatu waa mubtada marfuuc xulwatun waa khabarun marfuuc isaguna labaduba waa marfuuc mubtadahuna waa marfuuc khabarkuna waa marfuuc atufaaxatu mubtada marfuuc maxaa cadaynaya atufaaxatu inay mubtada tahay shuruuddii baan ka hegaya shuruuddii baan hubinaya imise shardi buu lahaa mubtadu saddex shardi kow waa inuu ismi yahay atufaaxa waa ismi laba waa inuu godan yahay ismigaas atufaaxatu atufaaxatu saddex waa in fii wali ljumla jumlada waa inuu ugu horeeya ismigaas atufaaxatu jumlada ma ugu horeysaa mise ugu jumlada laga bilaabo allahu akbaru waa mubtadiya khabarte allahu akbaru waa waqfiga waa waqfina laakiin xarakadiisa rasmigii waxa wey godaa allahu akbaru allahu akbaru we marka allahu waa ismi marfuuca oo jumlada ugu horeeya maxaa la icraabaya mubtada marfuuc halka lagaga waramo alleh waa sidaa la dhaahdo akbar isagaa ka weyn wax kasta waa khabarun marfuuc marka atufaaxa waa mubtada lannahu waa ismi hay laba waa marfuuc saddex fii awal iljumla xulwatun tufaaxadii baan ka waran xulwatun waa macaan waa khabarkii saddex shardi waa in laga helo kow waa inay ismi tahay xulwat lismi ma tahay mise ma ku tusaya inay ismi tahay ma daliil cala smiyatiha atanwiin xulwatun waayahay waana marfuuc waad arkaysaa inay godan tahay shardiga saddexaad wuxuu ahaa marka mubtadaha loo geeyo waa inay jumlo dhammaystiran ka dhigayso xulwatun keligeed jumlo ma samayn karto way macaan tahay kama bilaabi karti way macaan tahay kama bilaabi kartid hadalka laakiin marka aad tufaaxatu u keento ee tiaahda atufaaxatu xulwatu jumladhammaystiasuuratu jamiilatuna waa sidaa asuuratu mubtada marfuuc jamiilatun khabar marfuuc aljaryu mufiidun maxaad odhanaysaa aljaryu mubtada marfuuc marka la yidhahda jaraa wuu orday taasi waa ficlu maadi yajrii wuu ordaya taasina waa ficl mudaaric ijri orod ijri kaasina muxuu noqonaya ficil amar ficiladu waa kuwaas ficilada markaad orod ka samaynaysa waxaa laydhaha jara maadigi yajri mudaarici ijri laakiin kani waa aljaryu orodkii laftiisii bay ka hadlaysa wuu orday maaha iyo way orday iyo wuu ordayaa maaha iyo orod ficilkii qaabkii ficilkii looma dhig kani waa ismi wey aljaryu orodku orodka laftiis almashyu waad odhanaysaa mashaa halkaad ka yamshi imshi haddaad ficil doonaysaa yamshi imshi wey haddaad ismi doonaysana almashyu baa la odhanaya orodka socodka laftiisaa laga hadlaya almashyu al baa soo gelinaya markaaba maxay kutusaysaa marka al soo geliyo inay ismi tahay jaraa al ma soo gelin kartaa aljara miyaa carabiga la soo heraya baad u akhriday aljari u akhrin baa lagu odhan haddaad meesha alle jaraa u akhriday jaraa jmaaljrwaa ficil alma soo gashay yjrina alma soo gali karta alyjri maya yjri aljaryu mubtada marfuuc mufiidun khabarun marfuuc alqiaaru sariicun alqiaaru mubtada marfuuc sariicun khabar marfuuc alnadaafatu mubtada marfuuc waajibatun khabarun marfuuc alkhabar lmubtada marfuuc haddaa tiaana saxwi abarun marfuuc iyo khabarulmubtada waa mubtadaha khabarkiisiya dadka waa khabar baad mar leedahay waa khabar gudan marna waxaad leedahay waa mubtadaha khabarkiisii waa sax khabarulmubtada marfuuc alardu mustadiiratun alardu mubtada marfuuc waa ismi waa marfuuc waa fii awal iljumla haddaanu qofku shayga fahmin oo ayaa waxa iskaga khaldamaya faacilkiioo isagana uu kusoo maray inuu ismi marfuuc aha iyo mubtadahan isagana halkan ku maraya inuu ismi marfuuc yahay shuruudda inteeda kale haddaanad ufidisa weligii kala garan maayo marka alardu mustadiiratun icraab laydhaa wuxuu odhan talow mafaacil baa tidhahdaa waa ka ismi godane waa ismi godan alardu waa ismi godane mafaacil baa tidhahdaa mise waa mubtadaa tidhahdaa mise waa khabar baa tidhahda khabarkana waa kila lahaa isaguna uu qofku haddaanu shayga fahmin oo weliba dee loo dadejiyo waxaha waxyaabaha lagu fahmi waxaa ka mid a ah haddii qofka loo badiyo weligii fahmi maayo sidii fiqiga loo akhriyay ama xadiidka loo akhriyo ama siirada loo akhriyo kutubta macnaha uun la fahmayo ee wax ka dambeeya aanay jirin idan macnaha haddii lagu macneeyo imanka kitaabka xadiidka haddii lagu macneeyo waa faati keliya in la macneeyo u baahanya fiqigii waa sidaa tafsiirkii waa sidaa laakiin marka qawaacidka la ariyayo in la macneeyo kliya ku ilanta uaauaaintaa ka dambeeyaa doonaya kelmadaa waxay tahay inaad sheegtaa la doonaya oo aad weliba noocyada kala duwanee kelmadu noqon karto faacil baa oo mafcuul baa oo mubtadaa jira oo khabar baa oo kuwo badanoo soo socdaa jira inaad kala garataan la doonaya taasi dee bay u baahanta sidaa darteed waa waxyaabaha loo yaryareeyo culmmadu aad bay dadka ugu tirsasiin jireen kolleyba casharka in la yaryaraysto noocu doonabaa noqde oo ay odhan jireen cashiriyo cadba waa la yaraysta cashiriyo cadba hilibka haddaad maarksa waxoogaa eh, aad u yar gaajooto oo aad u hamoomto ood qayb weyn goosato oo aad afka ku rido afka iyo way kala weyn yihiin iyo hunguriga la marinayo ee maaragta marka caloosha lo lagu siibo alkaa liqidaasi way kala weynyihin marka ninkii in weyn intuu goosto calalintiina ka yar degdega ee intan fasax durba siidaa si aad qayb u qaadato oo weyn marka la boobayi halkan uu joogsanaya mogta leanno afkuu ka weynaa guriga uu ka weyna marka waxaa la dhaha baalka cadkana inaad liqi kartaa la goosta oo waa la yaryaraystaa kolba in baa la liqaa ida haddii meesha ku mari maayo guriga cashirkuna bidabdi waa sidaa weliba naxwuhu halkaasuu kugu joogsanayaa yaa haddii aad haddii aad badiso mararka qaarkoodna waxaa dhacda haddii qofku uu isagoo aan fahmin loo dadejiyo ajrumiga oo kale ka soo qaad matlool ajrumiy isagoo aan fahmin haddii sidii kitaab xadiidka iyo fiqiga loogu macnayo oo loo eryeedo wuxuu maqlayaa faacil oo mafcuul buu maqlay oo mubtaduu maqlay khabar buu wax ka maqlay aacin xaal iyo tamyiis iyo waxyaabaha dee jurmiga raxwi lagu bartee faraha badan buu wada maqla midna ma fahsana kaa xataa kaasaa ugu dhib badan dadkaan marka wax loo dhigayo ka aan weligiiba soo dhigan baa ugu faham fiican ka wax soo ararkay baa ugu kadeeda oo mararka qaarkoodna ay dhib ku marta ay dhib la mutaysta moogta lann waxbaa ka wada dhex guuxay iminka qofkaan weligii naxwo hore usii dhigan halkaa kolbaan marayo ayuu igala soconaya ma yaqaana isagu duruusta soo socotay maskaxdiisa kuma jirto qaar baa odhanaya moogtahay kaa kalena maan u godnayn kuwa soo socdo inaan weli gaar horta kaasina miyuu godnaa oo kaasi miyuu kordhayn oo kan iyo kaasi maxay ku kala duwanaayeen khalkhal baa ku jira laakiin ardaygu markuu cusub yahay halkaa maalinba intaad sheegto unbuu la marmar baa wax la qariyaa waana saasay casharadu ku salaysanyihin halkan markuu ardaygu marayo wax badanoo soo socda oo uu dib dibka ogaan doono ayaa la qariyaya un ardayga loo sii sheegin maalintuu gaadhuna fahmo maalintay gaadhabaa loo sheegaya oo lodhaya wixii aynu sidaa odhan jirnay sidaa ma wadaahayne sidaasaa jira waxa markaa horey loo sii socdo la sheegaa mubtadaha imika ku sharaxayo inuu jumlada ugu horeeyo isagoo jumlada ugu dambeeya jira mubtadaha laftiisa oo jumlada ugu dambeeya ardayga sii yar maqlay inuu jumlada ugu dambeeya ee maqlay jumla noocaasoo la icraabayo halkaa markaan dhigaya maanu khalkhalsanayn wuxuu isleeyahy saw kii u dambayn jiray kol mararka qaarkoodna sawtii la arki jiray u dambeeya laakiin ardayga cusub anigu ma sheegaya inuu mubtaduhu marmar dhici karto inuu xagga dambe tego uma sheegaya imika waxaan u sheegayaa oon ku adkaynayaa inuu mubtaduu mar walba ugu horeeyo dabadeedna dedeen badanka mubtaduu sidaas u badan yahay halkaasuu kala haysanaya goormuu fahmi doonaa in marmar ay dhici karto inuu mubtaduu xagga dambaba dee markuu gaadho maalintay u gaadha ee cashirkeega uu gaadho ayaa intaana loogu dari doona wax badanoo sidaan u sharaxayna imika la qarinayo laakiin hadhow tafsiilka wax iska bedeli doonaan way jiraanoo wax lagu dari doona marka eh, waa cashirka marka la yaryaraysto insha allahu tacaala Eh, waa la fahmi doonaayo waxaan marayay in la kala garta weeye eh, yani waxa weeye shayada la kala saaro oo faacilkii iyo mafcuulkii iyo mubtadaha iyo khabarka waa kala taqaan waxaan u dhaafayaa eh, qaacidada waxa uu yidhi almubtadau ismun weeye qaacidada ama khulaasada darsiga inaad korka ka xifdido ayaa fiican waa la xifdiya waxa loogu talagaloo loo gaabiyey oo loo siyaaqeeyey qaabka loo dhigay usluubka waxa loo diyaariyey xifdi amilada iyo waxaa kale hadalka haddaanad xifdihi karayn labadaa sadar ama sadarka mararka qaarkood halkaa sadar ee khulaasada ah ee murtidii casharka xambaarsan ee shuruuddiisii loo baana xambaarsan waa inaad korka kacayso almubtadaw mubtadaa la yidhi leannahu inta badan waa lagu bilaabaa waa lagu bilaabaa ama inta badan inaan odhanaya mubtadaa waa lagu bilaabaa jumladeeda ismun waa ismi ismiga oo marfuucun goda ismiga oo fii wali ljumla jumlada ugu horeya fii wali ljumlati yaala jumlada awalkeeda isaga ugu horeeya halkaasay faacilka ku kala baydeen lannu faacilka waxa shardiya in laga horeeyo oo ficil ka horeeya shardi halka horeysa ma tegidka mafcuulkuna waaa jeeda mubtaduhuna waa inuu jumlada ugu horay ama mafcuul bihiga mafcuul bihiga marfuucu tim waa ku kala baxay mafcuul bihigu isag mansuub u ah ismun waa ismi marfuucun godan ismigaasoo yukawinu sameeya maca almubtadai marka loo geeyo jumlatan sameeya yukawinu jumlatan buu sameeya jumlada oo mufiidatan mufiida ayuu sameeya marka mubtadaha loo geeyo marka khabarku inuusan shardi buu leeyahay saddex shardi waa inuu ismi yahay waa inuu godan yahay waa in marka loo geeyo mubtadaha uu samaynaya maxay oo uu ka dhigaya jumla mufiida tamriinaat istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khabarin min aljumal alaatiya mubtada kasta iyo khabar kasta waxaad kala soo baxdaa jumlooyinka waad icraabaysaa isagu wuxuu doonayaa in qalin lagaga shaqeeyo oo almubtadana aad khaanaddaa ku qorto alkhabarna aad khaanadda kale ku qorto waa basiidoo de waa kala qaybinaya labada kelmadoode meesha isgu yimid unbaa toorana xagga mubtadaha lagu qoraya todambana xagga khabarka lagu qoraya icraab baynu ku bedelanayna istakhrij kula mubtadain wa kula khabarin min aljumal alaatiya addawaatu mamlu'atu dawaadu waa baashii khadka lagu shubanaya weelkii khadka mamlu'atu way buuxdaa maxaa la odhanaya addawaatu waa ismi marfuuca oo jumlada ugu horeeya mubtada marfuuc mamlu'atun halka lagaga warramay way buuxdaana waa khabarun marfuuc almiaaxu kaftanku almisaaxu kaftanku mudarun dhibaatu leeya ula fidaa dadka la fogaadaa cuqdad cadaawad buu abuuraa inta yare khafiifka ah oo runa mooyaane inuu qofku ka fogaado wey almisaaxu mudarun dhibaatu leeya almisaaxu mubtada marfuuc waa ismi marfuuc jumlada ugu horey mudirun khabarun marfuuc almucallimu xaadirun mucallinkuu joogaa waa mubtadiy khabar alhawaau mutajadidun hawadu way soo cusboonaanaysa hawo cusubbaa soo galaysa attaajiru amiinun taajirku ama ganacsaduhu waa aamin alfaqiiru faqiirku muxtaajun waa qof baahan labada kelmadoodba baahi bay ka tusaysa alxidaau jadiidun kabuu way cusub yihi alxadiiqatu fasiixatun fasiixa waa bimacnaa waasixa beertu way ballaahan tahay ama way weyn tahay ashajaratu mumiratun shajaradu ama geedku midhuu leeyahay ashajaratu waa ismi marfuuca oo jumlada ugu horeeya marka waa mubtada marfuuc halka lagaga warramay laydhaa shajaradaasi waa sidaana waxay noqonaysaa maxay khabarkii mumiratun haddaad tidhado waa khabar awiilatun haddaad tidhaahdo waa marsa waa khabar baciidatun haddaad tidhaahdo waa maarkasa waa khabar qariibatun haddaad tidhahdo waa khabar waxaad kaga warranto mumiratun khabarun marfuuc waayahay tamaariinta inta kale idinkaa soo akhriyaya waxaa tamriinka u dambeeya ee icraabka namuudaj fi lcraab alxujratu nadiifatun qolku waa nadiif alxujratu nadiifatun taasuu icraabay wuxuu yidhi alxujra muxuu yidhi mubtadaun marfuuc nadiifatu khabarun marfuuc saasaa loo idhaahday mubtadaun marfuuc iyo khabarun marfuuc ba acrib iljumlatayn alaatiyatayn icraab asayaaratu gaadhigu sayaaradu sariicatu asayaaratu sariicatu asayaara mubtadaun marfuuc sariicatun khabarun marfuuc alqitu bisadu aluufun waa carbis waa carbis alqitu mubtada marfuuc aluufun khabarun marfuuc waayahay aljumlatu alficliyatu wuxuu yidhi halkan wuxuu kaga hadlayaa aljumla ficliya iyo aljumla ismiya waa ku daraynaa lannahu isla intii aynu soo qaadanay bay ka sheekaynay aljumla lficliya waa jumlo ficliya almila tusaalayaasha tusaalayaashanaan rabaa marka hore inaad icraabta lamacaan macneeyo lamaca waxaa iftiimay albarqu hilaaci cawaa waxa iyay adiibu yeygii yasqutu waxa soo daadanaya soo dhacaya thalju baraf yashtadu wuu adkaanayaa albardu qabowgu iqtif gooso alwardata ubaxa khud alkitaaba kitaabka inta waad wada icraabi karaysa lamaca albarqu icraabaya lamaca albarqu lamaca haye lamaca ficlun maadi albarqu faacilun marfuuc awa diibu waa lama awa waa ficlun maadi adiibuna waa faacilun marfuuc yasqutu waxa soo dhacaya soo daadanaya athalju baraf haye